bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالlah الbخariي رaximh اllah taعaalى wla twجه الqur'an إla أnah صfaة اllahi عزa وجل wla yuqaalu kayfa twajaha kayfa ma twajaha wa huwa qowlu اljabaari tacaalى anطqa bih cibaadahu wakadalika tawaatarat اlأkhbaaru can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslm ana alqur'ana kalaamu اllahi wa ana amrahu qabla khalqih wa bihi naطqa اlkitaabu qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari waxa uu yidhi waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali اlcibaad wuxuu ka soo hadlayey ficilka iyo mafcuulka khalqiga iyo makhluuqa kala saaridii uu kala saarayey alficlu gayru اlmafcuul marka alqiraa'atu gayru اlmaqru' lianna alqiraa'ata ficlu اlcabdi addoonka ficilkiisa waayuu soo sheegay wاlmaqru'u kalaamu اllahi caza wajala marka waxa uu yidhi walaa tuwajahu اlqur'aanu ama walaa tawajaha alqur'aanu qur'aanka uma jihaysanaayo yacnii ma ahaanayo ilaa ama looma jihaynayo ilaa annahu sifatu llahi caza wajalla inuu yahay maahane wax kale loo qaadan maayo ayb bacdi nusaq marka yuwajahu bay qorayaan walaa yuwajahu lqur'aanu qur'aanka loo jihayn maayo oo lala aadi maayo ilaa annahu sifatu llahi inuu yahay maahane caza wajalla walaa yuqaalu ma la dhahayo kayfa maa tawajaha si kasta oo uu u jeesto yani si kasta oo uu u jeesto ama ha la aqriyo ama meel ha lagu qoro ama loox ha lagu qoro ama musxaf ha lagu dhigo ama yacni oo kitaaba ha maro ama qiraa'a ha maro si kasto wa huwa qowlu ljabbaari tacaala waa allah jabbaarka qowlkiisa waay andaqa bihi wuxuu uga dhawaajiyey cibaadahu addoommadiisa addoommadiisuu ka dhawaajiyey wuxuuna uga dhawaajiyey kalaamkiisa inay ku hadlaan wakadalika sidaadaas oo kale oo qur-aanka laftiisa tusayo fa inamaa yasarnaahu bilisaanika u alla leeyahay qur-aanku waanu fududaynay carabkaagan ku fududaynay ee eh, haddii fududayntaa alle aysan ahaa lahayn lamaba akhriyeenba leanna waa kalaam allow haddana adiga sidaad u akhrinayso iyo alla siduu u akhriyey isku mid waayo ma la dhihi karo leanna ilaahay sida uu qur-aanka ugu hadlay sifo isagu leeyahay adiga laakiin marka aad ku dhawaaqayso dhawaaqaagu waa ficilkaagii waay walidaalika qiraa'adaada waa fiican tahay aa la dhahayaa qiraa'adaada waa xun tahay baa la dhahayaa qur-aankiina waa xun yahay ma la dhahayo marnaba inay kala duwan tahay waxyaabaha ku tusayay ka mid tahay oo waxaa la leeyahay haadaa xarfu abi camrin ama qiraa'atu waxaa la leeyahay ibni caamir qiraa'atu bni kathiir qiraa'adii marka waa maxay isaga hab aqrintiisa hab aqrintiisa isagaa loo nisbaynayaa liannahaa ficluhu laakiin waxa uu aqrinayaa waa maxay waa kalaamu llahi caza wajala waana sifo ilaahay leeyahay ayb wakadalika sidaadaas ayaana tawaatarat alahbaaru akhbaartu ay ku tawaaturtay can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalama nebiga xaggiisa ana alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi inuu yahay wa ana amrahu wa ana amrallaahi alla amarkiisana qabla khalqihi khalqigiisa waa ka horreysay oo amarka alle iyo makhluuqii waxaa horreeyey amarka alle leanna makhluuqu muxuu ku samaysmaaba amarkii ilaahay soo maha alaa lahu alkhalqu waalamru inamaa amruhu ida araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuunu marka kun ayaa horeyso oo kalaamkii ilaahay ah markii kun alle uu yidhaahdo wixii waa samaysmayaan maahana samaysanka waxa ay samaysmayaan iyo kunta kuntaa horayso wa ana amrahu qabla khalqihi sidaas u jeedaan wa bihi kan ayaana sidan ayaana nataqa alkitaabu qur-aanku uu ku dhawaaqay kitaabkuna sidaanu sheegay qaala xadaanaa moxamed bnu kathiirin wa huwa alcabdiyu qala xadaثna israa'iilu can cuثmaan bni اlmugiira wa qaala gayruhu ibnu abi lmugiira buu yidhi yani israa'iil gayrkiis wuxuu dhahay cuhmaan ibnu abibni abi lmugiira ayuu yidhi gayrkaas yani gayru israa'iil can saalimin huwa bnu abi ljacd can jaabirin ana الnabiya sal ly slama qaal alaa rajulu yaxmilunii war nin ixambaara iqaadaa ma jiraa ilaa qowmihi qowmkiisa ii qaado fa ina qurayshan quraysh qad manacuunii way iga reebeen an ubaliqa inaan gaarsiiyo kalaama rabbii rabbigay warkiisa rabbigay warkiisa iyo hadalkiisa inaan dadka gaarsiiyey quraysh ii diidaye yaa i kaxaysanayo oo i qaadayo oo aan kalaamka rabbigay agtooda ku gutaa marka maxaalushaahidka waxay tahay an ubaliqa kalaama rabbii nebigana shaqou leeyahay shaqada nebiga waa maxay waa balaaga yani risaalada nisbada uu nebiga ku leeyahay waa annahu muballiqun waa muballiq rasuul lasoo diray wax gaarsiinayo ee qur-aanka nebiga asaga ma bilaabanin iskiis kala kalama imaanin xaggiisa ee inamaa jaa'a wuxuu ka yimid min cindi illaahi caza wajalla marka nebiguna waa muballiq allana kalaamku iska leeyahay uu ku hadlay xadiidku marka si cadow u qeexa arrintaasoo wuxuu leeyahay fa ina qurayshan qad manacuunii waxay ii diideen quraysh an ubaliga kalaama rabbii inaan gaarsiiyo rabbigay hadalkiisa dadka marka hadalkii alla allow u nisbeeyey balaaqa iyo gaarsiintana waa ficlu nabiy sal ll ly slam uu ku noqon doonaana meeshaas wuxuu dhihi doonaa yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah ayb halkan marka diqada marka bukhaari fahamkiisa ku jirta fiiri xadiidkanba wuxuu ka soo saaray masaladii uu ka hadlayay ficilkana addoonka iska leh kalaamkana allah iska leh qaala abuu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi fabayana annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu caddeeyey ana aliblaaqa gaarsiinta minhu inay xaggiisa ka ahaatay wa ana kalaamallaahi alla hadalkiisana min rabbihi inuu ka ahaaday kalaamkiina rabbi xaggiisau ka ahaaday gaarsiintana yay ka ahaatay xagga nebiga sala allahu calayhi wasalam mar walba marka diraayada xadiidka muhiim u ah qofka inuu ama xadiidka iska xifdiyo ama uu yacnii ama uu xadiidkii tarjamo ahaan u fahmo waa iska fududdahay laakiin shayga muhimkaa ah waxay tahay xadiidka in laga soo saaro axkaamta ah, middaa marka riwaayada iyo diraayada dadka isku darsaday ay keeni karaan dadkaas uuna ka mid ahaa imaamu albukhaari qaala walam yudkar can axadin qofna lagama sheegin min almuhaajiriina ka mida waalansaari ah ka mid ah lahum biixsaanin kuwii wanaagga ku raacay lagama sheegin khilaafu maa shay wax ka duwan wasafnaa aan tilmaannay intii aan soo tilmaannay wax ka duwan muhaajiriin iyo ansaar iyo taabiciin lagama sheegin wahumu aladiina waana kuwa addow gutay alkitaaba kitaabka iyo wasunnata iyo sunnada bacda annabiyi sal ll ly slam nebiga kadib qarnan bacda qarnin gudanayay qarni ka qarni yacni wuxuu leeyahay saxaabadii muhaajiriin iyo ansaar taabiciintii iyaga raacay qof ka mid ah waxaan sheegnay wax ka duwan lagama sheegin ayaguna maxay yihiin marka saxaabada iyo ansaarta iyo ansaar iyo muhaajiriin iyo taabiciin waa ayana waa dadkii gutay kitaabka iyo sunnada qur-aankana iyagaa gutay oo dadka soo gaarsiiyey sunnada nebigana ayaga ayaa soo wariyey oo dadka gaarsiiyey qarnan bacda qarnin yacnii jiilan bacda jiilin ayb iyagaasna marka hadda dad akhyaaroo la ammaanay waay qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaءa cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida waxaanu idinka dhignay ummad dhexdhexaad ah ama wasadan akhyaar ah cuduulan cuduul ah oo dad cadli ku sifaysan litakuunuu shuhada'a cala annaas marka wakadalika jacalnaakum khitaabka yow kow ku dhacaana dadkii muslimiinta aayaddan markay ay soo degaysay warkan tooska lagula khidaabay saxaabadayna ahaayeen dadkaa ilaahay tilmaamaya litakunuu saad u noqotaan shuhadaa'a cala annaas dadka aada korkooda markhaati ugu noqotaan wayakuuna arasuulu rasuulkuna uu ahaado shahiidan markhaati calaykum korkiina marka meeshan muxuu ka rabaa wuxuu ka rabaa inuu yidhaha saxaabadu qur-aankaa lagu ammaanay markhaati ilaahay baa ka dhigtay inay markhaati yihiin dadka ilaahay markhaati ou ka dhigtayna macnaheedu waxay tahay ilaahay agtiisa cadaaladay ka yihiin dadkaas dadkaa marka cuduusha ah oo ilaahay agtiisa cadaaladda uga sifaysane markhaati galka ah lagama haayuu leeyahay wax ka duwan waxaan aan sheegayo qofka marka marka wax ta'siilina saasoo kalea laga rabaa shayga inuu intuu caddeeyo uu bayaaniyo aayadihii keeno axaadiidtii keeno dadkii akhyaarta ahaa ee saxaabada iyo taabiciinta inay la qabaanna inuu bannaanka keenaa la rabaa waxaa markaasay wax meel ku socday yihiin fiican laakiin wax intaad iska sheegto haddii lagu yidhaha war waxaan yaa fahamkan aada sheegaysaa yaa wato kale yaa kula wato saxaabadii aawey taabiciintii aawey marka lagu yidhaha hadaad waxba keeni weyso amaba fahamkii saxaabadii oo halkan yaallo adu aada mid kale la timaado saxaabadu sida ay qur-aanka aan uga aqbalnay ayaan fahamkiisana inaan uga aqbalnay ay tahay wa qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabiguna wuxuu yidhi antum idinku shuhadaa-u shuhadaaullaahi ilaahay markhaatiyaalkiisaad tihiin fil ardi dhulka korkiisa waa markii janaaze inta lasoo marsiiyey wajabat intay ammaaneen nebigu yidhi wajabat khayr ku ammaaneen mid kalea lasoo marsiiyey shar bay ku sheegeen wajabat buu yidhi cumar markuu yidhi maa wajabat wajabat maxay tahay rasuul allow markaasuu wuxuu yidhi kan khayr baad ku ammaanteen khayrkaa u waajibay kanna shar shar baa u waajibtay antum shuhadaau llahi fi lardi idinku ilaahay markhaatiyaalkiisa dhulka korkiisa ku sugan baad tihiin haddii marka markhaati alla waaye la yidhi waa dad akhyaara marka warkooduna saas caqiidadooduna sidan weeyaan uu sheegayo haddii marka la yidhaahdo ka waran marka laba madhabaa jirta haddii la yidhaaho baabulcaqiida marka la joogo weliba alasmaa sifaat marka laga hadlayo madhabu salaf iyo madhabu lkhalaf markaasi waxay leeyihin madhabu salaf waxaa laga wadaa madhabtii asxaabta taabiciinta atbaacu taabiciin dayib saddexdii qarni ama mararka qaar shan bay soo gaarsiiyaan qolooyinka sidaas dhohdhaho warkaan sheego marka waxay leeyihiin qoladaas marka salafka ah iyagu oo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin madhabtooda eh, waa lagu nabadgalaa laakiin waa laga cilmi badan yahay leeyihin oo waxay dhahayaan madhabu salafi aslam wa madhabu اlkhalafi aclamu wa axkam madhabta selafka yacni cilmi badan oo iyaga waxay leeyihiin aayaddan iyo xadiidkan sifaatka alla ka warramaayo aad bay u fahmeen waa fahmeen marka maxay ka wadaan macnihii daahirka ahaybay intay ka leexiyaanee macna haamid ah ayay kaseenay leeyihiin laakiin saxaabada iyo taabiciintu macnaha haamidkaa iyagu ma garanin waxaan marka waxay ka dhigeen waxaan la fahmaynin oo kale ula tacaamuleen markaasay waxay yidhaahdeen lafdigaanaan rumaynaynaa laakiin wuxuu yahay ma naqaano ogow madhabta tafwiidku saasa saasay ka wadaan yacni waxay leeyihiin selafku alfaad keliyay rumay jireen oo aan macaani lahayn khalafkuna macaanidii hoose ayay fahmeen oo gunta hoose ay taabteen waana waxa markaa kutubahan caqaa'idu sabcaha la leeyahay ay ku dhisan tahay waay meel dheer ka raadin mayno walidalika baajuuri wuxuu leeyahay marku dhahayo laqaani laqaani markuu leeyahay wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawidwa rum tansiihan markuu leeyahay nas kastoo tashbiih ku tuso ta'wiili ama tafwiid ma aqaan iska dhaho lafdiga keliya rumee meesha ku qoran ee warum tansiihan ee waxaad doontaa tansiih meeshaa markuu fasiraya wuxuu leey laba madhab baa jirto shiiqu sheegay madhabu tafwiid iyo madhabu ta'wiil midda ta'wiilku waa madhabu lkhalaf tafwiidku waa madhabu salaf waxaana xoog badan buu leeyahay oo arjax ah oo cilmi badan oo weliba raajix ah madhabta dadkii dambe uu leeyahay khalafka walidaalika ayuu iyada hormariyey buu haddana dhahaa weliba awilhu awilhu ow fawid maxaa hadda sharaxa noocaas oo kale qiimaha uu ku fadhiyaa maxay tahay kaasuu hormariyey kan kaleu ka hormariyey eesh horumarintaasi macnaha ku jiraa maxay tahay iyada dhan baa baatil ah waxaas culimada qaarna waxay yidhaahdeen kelmaddaani waxay ka dhigan tahay madhabu salafi aslam wamadhab اlkhalafi aclamu waaxkam waxay ka dhigan tahay dhaheen nabdu lislaami waraaa dahri islaamka oo dhan oo gadaal laga tuuro waay maxaa yeelay say ku dhacday ummaddan akhyaarteedii inay caqiido fahmi waayaan oo dad dambe oo falsafadii yunaanka ku ta'ahuray inay caqiidada ka fahmi ogaayeen dadkii nebi moxamed la noolaaday oo wax ka dhegaystay caqiidadii iyo ilaahay ma yaqaanaan kuwan dambaa ka badiyo dulmi ka weyn maleh waxaasna walidalika khatarta ay kelmaddaa leedahay nabdu lislaami waraa dahri islaamkii gadaal laga tuurayo ayb marka dadka qaarna hadda marka waxyaabahaas waa iskala fududahay calaa kullin laba dulmiba way galeenoo culimmadii saxaabada ee taabiciinta bukhaari ou sidan dhahayo ayay waxay ka dhigeen dad bimujarad macaani aan aqoonin alfaad uun iska rumeeyay ka dhigeen lafdi mujarada oon macnihiisa la garanaynin qur-aankuna waa ogtihiin saddex meelood oo meel caqiida iyuu ka warramaa qur-aanka waxaa ku badan sifaadka alle magacyada alle way ku badan yihiin intaas oo dhan waa ramsi meel yaal oo aan la fahmaynin haddii la dhaho waa aaday halis u tahay nacam oo dad danbaa fahmay ummaddan kuwoodii horena waa garan waayeenoo waa ku wareersanaayeen in la yidhaahda mararka qaarda waxay noqonaysaa risaaladiiba inayba dhib keentay baaba ka dhalanaya warkaas nacam waxay tahay marka risaalo quruun aan la fahmin oo mar dambe la fahmay in la fahmaana cilmi grieg laga keenay ku xiran ilaa hadday dhahaan waxay yidhaahdaan qof aan falsafad aqoonin caqiida ma fahmi karo yuusan isku lugoyn inay leeyihiin bilitifaaqna xilligii qur-aanka uu soo degayay saxaabada iyo taabiciinta wax falsafad la yidhaha maynan aqoonin bal cilmigan falsafadu carabtu agtooda dakhiil inuu ku ahaa waa shibhi shibhi mutawaatir ibnulwasiir iyo culimo badanna waa sheegayaan xataa nimanka mutakalimiinta waa qiranayaan warkaas oo raazi uu ka mid yahay waa qirayaan arrintaa ee eh, haddii marka cilmi aan jirin xilligaas haddii caqiidadii iyo asmaadii alle isaga in lagu fahmaa daruuri an la yidhaahdo haddana taqliid ma galan la yidhaah warkaas u fiirsada caqiidadii waxay leeyihiin qofku muqallid kuma noqon karo caqiido waa inuu markaa yacnii bilyaqiin inuu u ogaado yaqiintiina waxaa lagu xiray cilmi gadaal ka imaan doono oo waqtigii qur-aanka uu soo degayaba aan jirinaa lagu xiray hadsee la yeelaa marka iimaankii asxaabta muxuu noqonaya iimaanu saxaaba iyo iimaanu taabiciin see noqonaya meeshaas marka sanuusi meeshay isku dagaaleen waa isaga iyo raazi haddii warka la qabto mutakalimiinta macnaheedu waxay tahay cawaamta iimaankooda ma ansaxayo qoladaas hore marka xilliga nebiga joogtayna waxay ka mid yihiin dadkaas aan falsafadan iyo waxaan muqadamaadkan aan baranin ayay ka mid yihiin see iyaga la yeelaa qaarna waa cabsadaan xoogaayo meeshaa marka waa inay u dhaafaan ma jecla kuwo kalena waxay yidhaahdaan waa waxaa laga yaabaa marka iyagu in layska dhaafo oo daruuro iyo wax noocaasa ah ama yacni fitradii iyo baabkii aan sheegayay iyo meelaha inay ka soo geliyaan aduu marka sunuusiyada sunuusiyat lkubraa wuxuu leeyahay raazi saxaabaduu ku edab darooday ilaa marka dambe uu gaarsiiyey marka yacnii hafawaadkiisa iyo zallaadkiisuna waa badan yihiin buu leeyahay oo waxaan ku saabsan sunuusigu saasuu uu sheegaan marka waxaan waa layska yska idlaaqa laakiin meesha ay gaarayso qof caami ah aada ma u fahmi karo xataa dadkan loo akhrinayo caqaa'idkan sabcada ma fahmi karaan sidaasna ma u garan karaan laakiin balaayadan bay wadataa waxaan waxaani waayahay waqaala nabiyu sal l slam antum shuhadaau llahi baatihin fi lardi dhulka korkiisa qaala xadaanaa isxaaqu ayb isxaaq marka isxaaq ibnu mansuur ibnu bahram alkowsaj qala xadaثna abu usama wahuwa xamaad bnu usama qala xadaثna اlacmash qala xadaثna abu صالح can abi saciidin اlkhudriy qaala qala الnabiyu sal ly slama yujaءu binuuxin ywma alqiyaamati nuux baa qiyaamaha lala imaanayaa fayuqaalu lahu hal ballagta dadkaagii ma soo gaarsiisay risaalada fayaquulu nacam yaa rabbi haabuu dhaha yaa rabbiyow fatus'alu ummatuhu ummaddiisaa la weydiinayaa hal ballaqakum ma idin gaarsiiyey nuux risaaladii ma idin soo gaargaarsiiyey <coughs> yaquuluuna waxay dhahayaan maa jaa'anaa min nadiir wax noo diga nooma imaanin fayuqaalu waxaa la dhahayaa man shuhuuduka nuuxow yaa markhaati kuu ah fayaquulu muxamedun wa ummatuhu muxamed iyo ummaddiisa fayujaa-u waa lala imaanayaa bikum idinkaa la idinla imaanayaa fatashhaduun waa markhaati furaysaan uma qara'a anabiyu sala allahu calayhi wasalam wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa qaala cadlan ayuu yidhi litakunuu shuhadaءa clى اnnaasi wayakuna arasuulu calaykum shahiida qaala abu cabdillaahi dadkan marka shuhadada noqonayaa hum aa'ifatu waa daa'ifadii alatii qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama nebigu uu yidhi laa tazaalu طaa'ifaة min ummatii daahiriina calى اlxaqi laa yaduruhum man khadalahum koox ka tegi mayso oo ka zuuli mayso ummaddayda ka mida inay xaqa korkiisa ku muuqdaan laa yaduruhum uunan dhibaynin man khadalahum qofkii iyaga garabkooda ka baxo ma dhibaayo meeshaa marka kitaabu eh, saxiixiisana saxiixu lbukhaari kitaabu lictisaami bisunan xadiidkan wuxuu ku fasiray qaala ahlulcilmi daa'ifada marka ahlucilmiga buu ku macneeyey halkana hadda waa kaas marka saxaabadii iyo ku macnaynaya qaala xadatanaa cubaydullahi bnu muusa wahuwa baadaam can ismaaciil can qaysin can ilmugiirati bni shucba can الnabiy sal ly slm qaal la tazaalu طaa'ifaة min umatii ظaahiriin xataa yaأtiya amr اllah ilaa amarka alle yacni uu soo dhowaado waay wahum ظaahiruuna iyagoo muuqdo maxay ku muuqanaya xujada waa ku muuqanaya qaala waslmt bnu nufayli waquraة bnu iyaasi qaala abu cabdillaahi cafan wayurwaa naxwuhu can abi hurayrata laga warinaya wamucaawiyatu wajaabiru wasalamatu bnu nufayl waquratu bnu iyaas can الnabiy sal ll ly slam qaala abu cabdillaahi walam yakun ma aunan ahayn bayna axadin axad dhexdiisa min ahli اlcilmi ahlucilmiga ka mida fii dalika kaagaas ikhtilaafun kaa dhexdiisa ikhtilaafun wax ikhtilaafa kama jirin walam yakun maunan ahayn bayna axadin axad oo min ahli lcilmi ahlucilmiga ka mida fii dalika kaagan aan soo sheegnay dhexdiisa ikhtilaafan wax ikhtilaafa ilaa zamani malikin wاthawriyi waxamaad bni zayd wa culamaءi اlamsaar ilaa iyo waqtigii a'imadaas mas'aladan khilaaf kama jirin uma bacdahum gadaashooda ibnu cuyaynata ahaa fi ahli اlxijaaz wayaxya bnu saciid wcabdالraxmaan bnu mahdiy fi muxaditثi ahli اlbasrati maca muxaditثi ahli اlbasra lala qabo cabdاللahi بن idriis whuwa اlwdiyu وxfs بن kiyaaث وabu بن بnu cayaaشh وwakiicu iyo raggii iyagoo kale ahaa asxaabtooda ahaa wbn اmubaarak iyo ibn اlmubaarak fi mutabiciihi dadkii raacay lala qabo wayaziid bnu haaruun fi lwaasitiyiina reer waasit culimmadii joogtay ilaa casri man laga gaaro adraknaa aan soo gaarnay min ahli اlxaramayn ah dadkii aan soo gaarnay laga soo gaaro culimadii aan soo gaarno oo ahlu xarameynka ah makata walmadiina waalciraaqayni labada ciraaq basre iyo waxaa weeyaan kuufa wa ahli shaami wa misra wa muxadithii ahli khuraasaan minhum waxaa ka mida moxamed ibnu yuusuf ayaa ka mida fii muntaabiihi maca muntaabiihi dadkii isaga ku noqnoqon jiray oo cilmiga ka qaadan jirayna lala qabo ama uu la joogi jiray waabulwaliid hishaamu bnu cabdilmelik fii mujtabiihi dadkii isaga markaa dooranaya nacam abulwaliid hishaam ibnu cabdilmelik waa sheekhiisii soo maaha nacam bukhaari sheekhiisii saxeixa iyo uga wariyey meelo kalaba wa ismaaciilu bnu abi uways maca ahli lmadiinati lalaqab wa abuu mushirin min ashaamiyiin xaal uu ka mid yahay wa nucaymu bnu xamaad maca almisriyiina lalaqab wa axmed bnu xambal maca ahli lbasra waalxumaydiyu min qurayshin xaal uu ka ahaa a'imadaasoo dhan waa man itabaca arasuula iyo dadkii rasuulka raacay min almakiyiina ah wa isxaaq bni ibrahim wa isxaaqu bnu ibraahim wa abu cubaydin fii ahli luati maca ahli lugati yani marka quwada wuxuu sheegaya ma ahadkiisa xoog badan yahay culimadiibuu soo sheegay ilaa culimadiisa saana la qabay xataa culimadii sunnada oo luqawiyiinta ahaana saasay qabeen abu cubayd iyo ragga leh wa haa ulaai kuwan buu yidhi almacruufuuna waa kuwii lagu yaqaanay bilcilmi cilmiga kuwa lagu yaqaanay waa fii casrihim waqtigoodii bila ikhtilaafin khilaaf la-aan minhum iyaga xaggooda ka ahaaday ana alqur'aana kalaamullahi sidaasuu ahaa warku qur-aanku waa kalaamka alleh ilaa man shadda qof shaad noqday maahane fasahaa oo iska hilmaamay ow aqfala ama yacnii markaas yacnii hafle ay ku dhacday oo markaa dhoohanaaday xaqi ka dhoohanaaday ow amase akfala ariiqa ariiqii markaa ka dhoohanaaday alwaadixa cad ariiqii caddaa facamiya markaa indhabeelay calayhi dariiqa korkiisa markaa yacni ka indhabeelay fa ina maraddahu kaas marka see la qofkii marka gafla ku dhacday oo arrintan garan waayey fa ina maraddahu meesha loo celinayo ila alkitaabi wasunnati waayo kitaabka iyo sunnada ayaa meesha loo celinaya ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu yidhi fa in tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waarasuul haddaad shay ku doodaan alleh rasuul u celiya yacnii ninkii marka qafla ku dhacdayoo isaga sidii a'imada si ka duwan la yimid war laabaa la leeyahay a'immadii warkoodii u laabo qur-aankii iyo sunnadii baa loo celina asalka marka yacni muslimiinta meesha asalka u ah oo ay diinkooda ka qaataan waa qur-aankaas iyo sunnada saxeixa labada midna shaki lama geli karo meesha ay sandaqadu ka bilaabato iyo ilxaadku ka bilowdana waxa ay tahay marka ugu horeysa masaadirta dadka in laga shaki geliyo oo qur-aankii iyo sunnadii horta xujo ma yihiinba in laga warramaa qalad waayo mushkilada marka ku dhacday dadkani yaa bilaabay marka qur-aanka iyo sunnada xujo kuma filna waxaa bilaabay nimanka mutakalimiinta ama jahmiye ha ahaadaan ama muctasila ha ahaadaan ama ashaaciray maaturiidiya ha noqdaan iyagaa bilaabay walidaalika markay baabkan ka hadlayaan iyagu mar walba waxay leeyihiin adilada naqligaa kuma filna hadda ka horna waa soo sheegay nihaayatulcuquulka oo kitaabka ay ku faanaan ah oo raasina ou caqiide ka qoray qaybta uu naqliyaadka uga hadlaayo haddaad aragto waad yaabaysaa tolow mararka qaar waxaa maskaxdaada soo gelaya war dadkan see loogu tiriyeyba horta muslimiinta ad is leedahay xaqiiqatan markaad aragtaan say ugu dhiiranayaan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka yacni baatiniyadii iyo iyagii iyo waxay aada ugu dadaaleen nusuustan horta inayna waxba ku filnayn siyaalo kala duwanay adeegsadeen marka nusuusta qur-aankana waxaa la yidhi hala ta'wiiliyo xoogaa qur-aanka in waxba lagama qaadan karo la yidhaah oo la diido xoogaa waa waa arrin markaa kashif badan keenaysa laakiin xadiidka nebiga maxay dhaheenna wixii aaxaada waxba lagama qaadanayo marka haddaad xadiid u keenta maanta dhan wuxuu ku leeyay maya xadiidkan aaxaad waaye walow bukhaari iyo muslim hadday rabaan ha wariyaan aaxaad waayo caqiida lagama qaadan kara iga dhaafuu ku leeyahay ninkaasi marka de axaadiidta nebiga aaxaaday u badan tahay oo mutawaatirku saddex boqol meelahaas hadda u bato ma gaarayo xataa saddex boqol marka waxa nusuus taallo ee kutubu alxadiid ku taallo in la yidhaahdo waxbama anfacaan mar haddii caqiid ilaahayna laguma baran karo ee asmaa'da allana laguma baran karo haddii la yidhahdo dadkii maxaa u haraaya marka meesha marka dadka laga galay waa meeshaas waay isaga marka imaamu albukhaari manhajkiisu waa cad yahay wuxuu leeyahay qofkii wax ka qaldamaan masaa-ishan kitaabkai sunnadaa loo celinaa marka sunnadii ma dhihin mutawaatir iyo aaxaad iyo ma u kala ririyo ninkii marka kutubtan akrinaayo oo bukhaariga akrinaya ama kutubta sunnada akhrinaya de waxaa laasim ku ah maxaad ka akrinaysaa haddaadba caqiidadoodii aad aada khilaafsan tahay maxaa ka akrinaysa haddaad marka caqiidadoodiina la dagaalsantood cuqdo u qabto kitaabkanna aa leeda dadka maa ku siraya kitaabka marka bukhaarigan akriyaa dadka maa kusoo ku siraysaa haddii kale yacni sidaasay noqonaysaa hadday daacad kaa tahay ood aaminsan tahay de waa kan marka bukhaari caqiidada meesha uu salka u dhigayo waa kitaabkii iyo sunnadii iyo meelaha ayb qofkan yidhaahdana de ashaaciradu aaxaadka waa qaadataa oo caqiiday ku dhistaa waxaan laga sheegayaa waa been qofka dhahayana imaa ashaaciradus waxba ka aqoonin badan ama waa isyeelyeelaa wax ka dhexeeya mal leanna kutubahooda waxaa ka mida kaas aan sheegay nihaayatulcuquulka waxaa ka mid a imaamuulxarameynki kitaabkiisii irshaadka irshaadka axaadiid badan buu diidayaa wuxuu leeya axaad waayaan dhahaynaa kuwaas hadday waxaas noola imaadaan axaad waayo uu ku jawaabaynaa kuwan kale laftooduna saas waayo baajuuri tuxfatulmuriidka qadaha iyo qadarka markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay mas'aladan alqadaa'u walqadar ku saabsan culummadeenna nusuusta adilada naqliga ayay keeneen oo dhahaa oy ictimaadeen inkastoo qadaha iyo qadarku wuxuu u laabanaa buu yidhi sifaatka maxaa yeelay iraadada alle ayaa ayaa ku xiran iraadada alle u laabanaa mar haddii iraadaduna ay tahay sifa min sifaatillaahi ay tahay baabka sifaatkana aan soo ogaanay uu leeyahay in meesha loo celinayaa caqli ay tahay meeshaan marka iyadoo baabu sifaat u laabanayso haddana maxay adilla naqliga u isticmaaleen caamadaa loo sahlaa buu leeyahay yani lowlaa caamada hadda in loo sahlo unbaa loo keenay maahane asalku in caqliga la isticmaalo keliyay ahayd buu leeyahay tuxfatulmuriidka uu ku yaallaa waxaas marka ama qofku inuu ka beri noqdo uu yidhaha annagu saan ma qabno ama inuu yidhaahdo dee maanta dhan laakiin hadduu ashaacira ashaacira intuu ku celceliyo haddana balaayaadkaas iyo daamaadkaasna ay dhex fadhiyaan ee hadhowna uu yidhaahdo bukhaari annaguna ahay ama bukhaari saasuu qabaa iyo uu ka uu ka dhigo waa gardarra iyo been uun iftiraa layska yska sameynay qaala qala xadaanaa ibraahim bnu lmundir qaala xadaanaa isxaaq bnu jacfar bni muxamed ayb wa huwa e, isxaaq bnu jacfar bni moxamed bni cali bni lxusein ayb waa duriyada cali radia allahu canhu qaala xadaanii kahiiru bnu cabdillaahi bni camri bni cawf wahuwa almusaniyu almadaniyu daciifun can abiihi can jadihi ana nabiya sal l slama kataba wuu qoray wainakum idinkum ma khtalaftum intaad iskhilaaftaan fii shayin shay wainakum idinkum maa wixii ikhtalaftum aada isku khilaaftaan fii shayin shay dhexdii ah faina maraddahu meesha loo celinaya ila اllahi wa ilaa muxamedin salى اllahu alayhi wasalam ayb xadiid ahaan waa u daciif laakiin de macnihiisa aayadda iyaa looga kaaftooma wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi man camila qofkii sameeya camalan camal camalka oo laysa calayhi amrunaa diinkeenna korkiisa aan ahayn fa huwa raddun ay marduudun calayhi mid lagu celinayo waaye qala xadaثna bidalika alcalaaء bnu cabdiljabaar qala xadaثna cabdullahi bnu jacfar almaqzumiyu can sacdin can sacd bni ibrahim can اlqasim can caaishaةa can الnabiyi slى اllahu عalayhi wasalam muslim baana wariyay dabcan qaala waamara cumaru cumar wuxuu amray an turadda in la celiyo aljahaalaati an turadda aljahaalaatu jahaalaadka in la celiyo jahaalaadka wuxuu ka wadaa waxyaabaha laga jaahilka yahay xaggee loo celinana ila sunnati sunnada si cilmigeeda loo helo wa amara cumaru cumar wuxuu amray an turadda aljahaalaatu waxyaabaha laga jaahil yahay in la celiyo ila sunnati loo celiyo markaasaa jahliga laga baxaa haddii laakiin aan sunnada nebiga loo celinin jahli laga bixi maayo gaar ahaan haddana waxa haddayba yihiin wax qeyb ah shayga hadduu yahay shay qeyb ah asmaa'da alle maga tilmaamaha alle waxaan inagu iska gara karna ma aha jahliga meesha qofkaas ka galo meesha laga daaweynayo waa sunnada waaya qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi wakullu man qof kasta oo qof dhammaantii lam yacrif illaaha caza wajalla alla aan garanin bikalaamihi aan ku garanin annahu hayru makhluuqin inuu yahay kalaamka alle hayru makhluuq fa fainahu isaga yucallamu waa la barayaa wayuraddu jahluhu jahligiisana waa waxaa loo celinayaa ila alkitaabi wasunna faman abaa qofkii diido bacda alcilmi bihi markuu ogaaday kadib qofkii diido kaana mucaanidan ninkaa waa nin madax adayg la soo taagan qaala allahu caza wajalla allah wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyudila qowman qolo inuu baadi ku xukumaayo bacda id hadaahum markuu hanuuniyey ka gadaale xataa yubayina ilaa uga caddeeyo mid ku xukumaya baadi maaha alle lahum iyaga uu u caddeeyo maa waxa yattaquuna ay ka dhowrsanayaan yacnii ilaahay qofka isagoon xujo ku oogin baadi ku xukumi maayo marka qiyaamu lxuja aasaas muhiim inay tahay baa yyyuu tusayaan qof aan xujo lagu xujo lagu oogin baadidiisa lama xukumaayo dariiqadiisu dariiqo baadiha iska ahaatay laakiin ama gaalnimo ama yacnii bidco iyo lagu dul lagu dul ridi maayo wasfina loogama dhigaayo ilaa wax la ogeysiiyo oo xujada looga oogo waliqowlihi iyo alla qowlkiisa waman yushaaqiqi rasuula qofkii rasuul ka khilaafo oo dhinac ordo oo la dhinac tamo min bacdi maa kolkii ka bacdi tabayana lahu oo u caddaaday alhudaa hanuunka min bacdi maa tabayana lahu lhudaa waay marka xujadii inay ku ooganto wayatabic raaca hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi waxaanu u dhiibaynaa maa tawallaa wuxuu isu dhiibay isagoo ka weli dhigtay wanuslihi jahannama ayaanu gelinaynaa wasaa'at masiira hadalkana hadal dhaxalgal ah waa isaga qof kasta oo aan rabbi aqoonsanin kalaamkiisana aan ku aqoonsanin isla markaana kalaamka alleh inuu makhluuq ounan ahayn oo sifo alla leeyahay inay tahay aan ogaanin waa la baraa fa innahu yucallamu waxbaa la bara wa yuraddu jahluhu jahligaasna waxaa loo celina waxaa loo waxaa loo celinayaa oo jahligiisa lagaga saarayaa kitaabka iyo sunnada meel kale loo celinaa maunan dhihin ayb dadkii labay noqonayaa ninkii markii cilmi kitaabkii sunnada aayadihii qur-aanka xadiidka lagu aqriyey akhyaartii asxaabta taabiciinta ijmaacooda loo sheegay hadduu soo laabto waa khayr haddii kalena <coughs> markay wax u caddaadaan kadib hadduu soo laaba waayo ninkaa waa mucaanid qaala abuu cabdillaahi marka hadalkaasna cumar baa yidhi isaga hortiisna wa amara cumaru an turadda aljahaalaatu ila sunnati in loo celiyo marka caqiidada meesha ay ka dhisaan ahlu sunnaha aasaaska u ah waxay tahay alkitaab wasunna wixii ka dambeeya waxay noqonayaan marka ijmaacii salafka in la fiiriyo oo la keeno qof ka xoog badanna male qofka meeshaas ku dhegan ogowna laakiin haddii ay wax isbedelaan oo dadku waxaan diin ahayn diin looga dhigo ay fitradii uga kharibanto ay ku koraan waxaa qaalib noqonayso in waxaan aan hadda sheegayno aayado ama xadiid imaamulbukhaari uu sheegayo iyo a'immadii maanta dhan uu daldalayay sidaas ay qabaan ou lahaa waxaa laga yaabaa in diin cusub waayo lagu dhahba haddii marka waxaan miladun saxaaba soo jiray hadday diin cusub tahay adigiina markaad af kala qaadaba aada leedahay qaale fulaan oo weliba qof dambe umulbaraahiin iyo aada sheegaysid iyo qaala raaziyu iyo aada leedahay haddana diin cusub aad taas ku sheegaysid waxa weeyaan meel marka wax aasaaska ka soo hallaabay qaala abu cabdillaahi faamaa amaa ma xtaja bihi alfariiqaani labada koox waxa ay xujaysteen limadhabi axmed ay u xujaysteen wayaddaciihi uu sheeganayo kullun mid kastaa linafsihi nafsadiisa ou u sheeganayo falaysa bihaabitin mid sugan ma ahan kahiirun wax badan mid sugan maaha min akhbaarihim iyaga akhbaartooda wa rubamaa lam yafhamuu waxaana la arkaa inaynan fahmin diqata madhabihi imaam axmed madhabtiisa diqada ku jirto inaynan fahmin baa la arkaa labadan koox marka yaa waay maxay yihiin labadan koox labadan koox marka biikhtisaar qolada hore waxay tahay waxaa la yidhaha allafdiyatu almuhbitatu waxay ku andacoonayaan andacoonayaanu leeyihiin imaam axmed baa wuxuu dhihi jiray lafdii bilqur'aani hayru makhluuq wa annahu calaa dalika istaqara amruhu amarka imaam axmedna sidaas ku sugnaaday qoladan marka tilaawada waxay leeyihiin altilaawatu hiya almatluwu walqiraa'atu hiya almaqru'u bay dhahayaan axmedayna u nisbaynayaan waxaas waana baatil ma marka meesha macnaha wuxuu leeyahy waxay leeyihiin imaam axmed baa wuxuu qabay qofku markuu qur-aanka akrinayo lafdii bilqur'aani ama yacnii dhawaaqayga aan qur-aanka ku dhawaaqaya hayru makhluuqin waayaa imaam axmed qabay leeyihin waxayna u jeedaan lafdii waxay u jeedaan ficilka e adiga ficilkaaga sideebuu hayru makhluuq u noqonaa ficilkaagu waa makhluuqe ficilkaagu aduu sifo kuu yahay adiga makhluuq baa tahay asna makhluuq uu noqona soo ma fahmaysaan walidaalika marka waxay yidhaahdeen tilaawada iyo waxa la akrinayo altilaawatu walmatluwu maynan kala saarin bukhaarina maxaan soo marnay na waa kala saaray soo maa altilaawatu ficlu lcabdi waa yidhi walmatluwu kalaamullaahi waa yidhi qoladan marka wax dhan madaxay isku geliyeen imaam axmed ayna u nisbeeyeen qofka marka uu wax qalada rabo inuu faafiyo oo uu gadmo suuqa geeyo ou rabo qof weyn ayuu ku dhejinaa marka waxaasuu qabaa buu dhahay hebelaa ah waxaas qaba maana qaban waa sida hadda ay uleeyihiin bukhaari ashcari u ahay bay ku leeyihiin imaamu lbukhaari eh, imaamu lbukhaari laba boqol konton iyo lixdii ayuu dhintay maba dhalanin ba abulxasan alashcari qaar waxay leeyihiin marka yacni kullaabiyi ah ahaa sidaan hadalkan marka bukhaari xooggiisa aada u jeedaan ma lahanba madaabta kullaabiyadana waa la yaqaanaa waanan waanan ka soo hadalnay markii aan sifatulkalaamka iyo ka hadlaynay ayb marka wax kastaa waa iska iskaga dhejinaya qoladaasi marka de warkoodu inuu baatil yahay iska muuqataa sababto ah adiga sawdkaaga see hayru makhluuq u noqona adiga sawtkaaga maa sifo ilaahay noqonayo ma noqon karo abadan qoladaa marka waxaa la yidhaha allafdiyatu lmuhbitatu qolada labaad fariiqa labaad allafdiyatu nnufaatu way ka soo horjeedaan waa lafdiya masaladan lafdi bilqur'aani bay ku hadlayaan haddana waa waa annufaah weyaan oo iyagu waxay leeyihiin altilaawatu walqiraa'atu makhluuqatu waxayna ujeedaan tilaawada iyo qiraa'adu waa makhluuqay dhahayaan wayaquuluuna waxay dhahayaan alfaadunaa bilqur'aani makhluuqat wamuraaduhum bاtilaawati wاlqira'ati nafsu alfaadi اlqur'an alcarabiyi aladi sumica min arasuuli sal l slam qur'aankan carabiga ah ee nebiga laga maqlay bay waxay leeyihiin innaga dhawaaqeenna iyo tilaawadeenna iyo waxa aan akrinayno qur-aankan ah carabiga ah qur-aankan carabiga ah ee aan akrinayno labaduba waa makhluuqay leeyihin ee qur-aankii kalaamka alla maxaa noqonaya waa nafsi bay leeyihiin waa madhabtii ashcariyadu kalaamka ilaahay haddaada rabta waxaan soo bixin oo nafsadiisa ku dhex jiro waaye amaa qur-aankan carabiga ah cibaara can kalaamillaahi waay hadalka alle ayuu cibaaro ka yahay saas darteed waa makhluuq isaga ilaahay kii uu ku hadlay kuma hadlin bay dhahayaan qoladan marka warkooda isu soo geey sidaas waay oo markay leeyihiin marka lafdii alfaadunaa bilqur'aani makhluuqatun ma kala saarayaan marka ficlulcabdi iyo e, matluwiga labaduba waa makhluuq bay wada leeyihin kuwii horena hayru makhluuq bay wada dhahayeen waa laba iska soo horjeeda wa cagsigooda marka imaam imaamu lbukhaari wuxuu leeyahy maynan fahmin imaam axmed warkiisa kuwaan diqata madhabihi maynan garanin bal ilmacruufu can axmed shayga laga yaqaana imaam axmed agtiisa wa ahlilcilmi iyo ahlucilmiga ana kalaam allahi ilaahay hadalkiisa hayru makhluuqin waaye wamaa siwaahu wixii ka soo haray fa huwa makhluuqun waaye wa anahum iyagu wamaa siwaahu marka maxaa gelaya ficlu lcabdi wamaa siwaahuduu ku jira wa anahum iyagu karihuu waxay naceen albaxtha waxbaarbaaridda watanqiiba iyo qodqodidda can ilashyaai la qodqodo alqaamidati qarsoon waxyaabaha qarsoon in la qodqoday naceen watajannabuu waxay ka dheeraadeen ahla alkalaami dadka warka faraha badan ee aan waxaan soo aroorinaya wax kalaba ka hadlaya waalkhawda iyo inay dabaashaan oy dhex maquuraan iyo watanaasuca iyo dood ayay ka dheeraadeen ilaa fii maa jaaa fiihi alcilmu ilaa wixii cilmi ku yimid maahane wixii cilmi ku yimidaa laga dooda waxaan cilmi ku imaanin laakiin laga doodi maayo wabayanahu wabayanahu rasuulullahi sal ll slam nebiguna uu caddeeyey marka wixii cilmiga ku yimid nebiguna uu caddeeyey unbay marka iyagu ag joogaan wixii kale waa ka dheeraadeen imaam axmed marka saddan lilbaab ayuu lafdii bilqur'aani makhluuq marna uu yidhi yacni man qaala lafdii bilqur'aani makhluuqun qofkii yidhaahdo waa jahmi buu yidhi man qaala lafdii bilqur'aani gayru makhluuqinna waa mubtadic saddan lilbaab warkaas wuxuu diidayaa marka mujmalkana ah baatilna loogu soo dugaali karo ayuu diidayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed